wixii axkaami aynu usugnay halkaa ayaynu khunsihiina usugayno darsigeenu wuxuu ka bilaabmayaa faslu wa sharaa'iطu wujuubi اljumucati sabcatu ashyaa halkan waxaa lagaga waramayaa shuruudaha ay jumcadu ku waajibto salaaddii jumcadii sidoo kale axkaamtii kale salaada jumcadu ay lahaydna halkanaa lagaga warrami doonaa wuxu uhi washaraa'iطu wujuubi اljumucati sabcatu ashyaaa shuruudaha ay jumcadu ku waajibtaa waa toddoba qodob alislaamu islaamnimadii walbuluuqu qaangaarhkii walcaqlu garaadkii hadihi shuruuط ayضa ligayri اljumucati min الsalawaat tani waana shuruud salaadihii kale aan jumcada ahaydna salaadihii kale aan jumcada ahaynna u taalla oo way wadaagaan intaa waxay iyadu la sii dheer tahay walxuriyatu xornimo iyo wاdukuuriyatu labnimo wasixatu caafimaad qab iyo walistiiaan degenaansho rasmi ah oo yani waxa weyaan qofka ay meeshaasi wadan ay u tahay istiiaankaasi markaa waxaa laga yaabaa inaynu sharixii hore ee abushujaacan aynu ku sheegnay shari wujuub maaha ee iqaamo ayuunbaa shari wujuub ah in qofku uu muqiim yahay istiiaanku waa shar linciqaad baynu qofka la tirsado oo afartankii lagu tiriyo ayuu shardi u yahay laakiin waajibnimada kii markaa mustawinka ahaa iyo kii aan mustawinka ahayn se muqiimka ahaa ee waxoogaa muddo joogayay meesha labadiiba salaada jumcadu way ku waajibaysa falaa tajibu ljumucatu jumcadu kuma waajibto calaa kaafirin asliyin gaal gaalnimada u dhashay wa iyo ilmo aan qaangaar ahayn o majnuuninkii waalaa waraqiiqin addoon iyo waunhaa qofkii dumar ahayd wamariidin kii xanuunsanaya aan jumcada inuu yimaado ay ku adkayd wanaxwihi iyo wixii lamidka ahaa sidii qofkii indhaha la'aa ee cid kaxayse aan helaynin wa musaafirin iyo qofkii musaafirka ahaa ee safarka ku jiray walow safaran qasiiran wey hadduu doono safarkiisu haba gaabnaade qofkii musaafirka ahaa isagana kuma waajibayso oo safarkaasi inuu marxalatan yahay shardi maaha hadduu safarku xataa gaaban yahay ku waajibi mayso haddii aanu qofku u safrin meel adaanka laga maqlayo ama haddii magaalada intuu ka baxay u safray meel adaanka laga maqlayo kaasi dee jumcadu way ku waajibaysa wa sharaa'iu sixati ficliha alaaatun haddaba shuruudaha u yaalla in salaadan jumcada la oogo oo ay asaxdo waa saddex qodob saddexdaa haddaan la helin salaadii jumcada oogidda la oogayaa asixi mayso alawalu ka koobaad daaru waa goobta deganaanshaha markaa daarta imika gurigii lagama wado waa beledkii waa meel la degan yahay daaru goob la degan yahay alatii yastawطinuha alcadadu اlmujamicuun oo ay wadan ka dhiganayaan oy wadan ahaan u degan yihiin tiradii jamcin jirtay waxay salaada jumcadu yani jumcaysan jirtay tiradii jumcaysan jirtay jumco oogi jirtay oo afartan sida inoo iman doona meel ay degaan ahaan iyo wadal ahaan ay u degan yihiin waa inay tahay sawaaun fii daalika arrinkaa waxaa u siman almudunu magaalooyinkii iyo walquraa tuulooyinkii allatii tutakhadu waanan oo wadan laga dhiganayay tuulooyinkii iyo magaalooyinkii way u siman yihin magaalo weyn noqotaa khasab maaha tuulo haddii ay tahay qaryo afartan raga iyo wax ka badan laga helayo degan oo meeshaasi ay dal u tahay jumcadii markaa waa lagu oogi karaa wacabara almusanifu can dalika biqowlihi wuxuu markaa ka cabiray musanifku shardiga noocaasa hadalka uu yihi an takuuna albaladu baled waa in ay markaa markaa ay jirto yani meel la degan yahay waa inay jirto misran kaanat ilbaladu aw qaryatan markaa kaanadaa hore taan waa in daari ay jirto yani waa in ay jirto markaa degmo tuulo ama markaa magaalo waa inay jirto misran kaanat ilbaladu meeshaa la degan yahay ee degaanka lagu yahay ama magaalo ha noqoto misrigu waa magaalada weyn aw qaryatan ama tuulaba ha noqotee waa intaa la hayo haddaan taa la haynin salaada jumca ma jirto wey oo salaada jumcaha laguma sunaysto dii lagu yihahdo dadkaa salaada jumcadu kumay waajibin dadka halkaa degan jumcadu kumay waajibin haddii lagu yidhaahdo macnaheedu waa maba oogi karaan maxaa yeeley jumco aan waajibin oo la oogaa ma jirto jumco kolka la oogaa waa goor ay waajibtay kolkii dadkii ay ku waajibtay la hela iyagii ay oogaan bay kuwii aanay ku waajibinna ku qabsanayaan way ku maaratay waxa weyaan ka dab qaadanayaan laakiin jumco aan waajibin oo lagu sunaystaa ma jirto والثاني qodobka labaad an yakuuna alcadadu waa in tiradu ay tahay fii jamaacati اljumucati jamaca salaadan jumcada oogaya tirada ay ka kooban yihiin arbaciina rajulan afartan rag ah oo min ahli اljumuca dadkii jumcadu ay ku waajibaysay ee weliba la tirsanayey ah dadkii la tirsanayey ahalka ahee la tirsadaa almukalafuuna waa raggii qaangaarhka ahaa ee caqliga qabay adukuuru lab almukalafuuna marka waa dadkii mukalafiinta ahaa yani caqligiiyo iyo buluuqiiba halkaa ka soo baxaya aldukuuru ee ragga ahaa alaxraaru ee xorta ahayn addoommaha ahayn almustawinin almustawtinuuna ee degaanka ahaa een dad socota ah ama markaa meesha qariib ku ah aan ahayn degaan say ku noqonayaan bixayu laa yadcanuuna ilaa aanay guureynin cama stawطanuuhu meesha ay wadan ka dhigteen iyo dal ay ka dhigteen aanay ka guuraynin shitaan jilaal walaa sayfan iyo xagaatoona ilaa lixaajatin inay dan soo qabsanayaan mooyaan waa dad meesha degaan u ahoo hadday ka tegayaan intay dan soo qabsadaan unbay ku soo noqonayaan halkaasaa dal u ah whaaliu qodobka saddexaad an yakuuna alwaqtu baaqiyan waqtigii salaada duhur waa inuu baaqi yahay wahuwa waqt uhri waqtigii duhur weeyi fayushtarau waxaa la shariya an taqaca aljumcatu kuluha fi lwaqti jumcadu se u dhan tahay waa inay waqtigii salaada duhur ay dhacdo bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waqtigii jum duhurka oo aan bixin waa inay dhammaato salaadaasi falow daaqa waqtu duhri canha waqtigii duhurku hadduu ka cidhiidhsamo bian lam yabqa waa in aanay hadhin minhu waqtigii duhur aanay ka hadhin maa yasacu ladii laa budda minhu fiiha wax ku filan intii lagama maarmaanka ahaa salaada jumcaha bian lam yabqa waxa waqtiga cudhuurigu ku noqonaya bian lam yabqa minhu ay min waqti duhri waqtigii duhurka in aanu ka baaqi noqon aanu ka hadhin maa wax yasacu ku filan alladii laa budda minhu wixii lagama maarmaanka ahaa fiiha fii salaati اljumca salaada jumcaha intii lagama maarmaanka u ahayd waa inta intaasi min khudbatayhaa labadeedii khudbadood arkaantii waxa weeyaan oofsaday wa iyo labadeed labadii marka waxa weeyaan ragcadood jumcada ay ka koobnayd inta waqti ku filan hadii aan u harin salaadii jumcaha waqtigu waa ka ciriirsamay jumca ma jirtee sulliyat dhuhran wata jawaabti falaw daaqa law jawaabteedi waa dhuhr baa la tukan waqtigu ciriirsamo dhuhr baa la tukanay fa kharaja alwaqt haduu waqtigu baxo aw udimat shuruud ama shuruudi aynu u dhignay wax kamida la waayo ay jamiicu waqti duhri yaqiinan haddii uu baxo waqtigii duhurku dhammaantiiba si yaqiina u baxo oo la hubsado in waqtigii duhurka u dhammaaday wa hum fiiha ay walow kaanuu fiiha hadday doonaan haba noqdaan kuwa salaadii jumcaha ku dhex jire sulliyat waxaa la tukan duhran duhur la tukan binaaan iyadoo lagu duldhisi uun calaa maa fucila minha intii laga sameeyey wafaatat iljumcatu jumcadii meeshaasi way seegtayoo jumca ma jirto sawaaun adraku waxay isku mid aha ka haleelaan minha salaada jumcada ragcatan ragcad ha ka gaadhsiiyaan am la amayaana ka gaadhsiinin haddii waqtigii jumcuhu baxo iyagoo salaadiiba ku jira iyagoo salaaddii ku jira jumcada ayaa waktigii baxay casar baa haddaba duhurka ma dibbay u soo xidhanayaan maya halkii horey kas ay marinayeen iyagoo atixiyaadkii u dambeeyey fadhiya ayaa casar adaankiisii lagu dhufto yaqiinan bay u hubsadeen in waqtigii duhur baxay bay hubsadeen wuu kacayaa u wadaadku atixiyaadkii dhexe weeyaan kaasi kaasi wuxuu noqonayaa atixiyaadkii dhexe wuu kacayaa labada ragcadood ee dhiman ayuunbuu tukanayay sujuud miyuu la imanaya waa mey markaa waa salaad qeybteedii hore lagu tukaday niyo duhur inteed eh, niyo jumce inteedii dambana niyo duhur lagu tukadayoo dhib ma lehe kolka horeba laba salaadood oo isle unbay ahaayeenoo dee midi tii kale bedel ka tahay saasunbay markaa noqonaysa awdanan bu idin qoraya kee qoraya malaa bayjuri u ka keenay haay kamid tahay sooma awdanantu waa sharax waa bayjuuri wey marka marba w xaashiyada kamida iyay dee soo gelinayaan marka haddii ay hubsadaan in waktigii uu baxay iyagiioo salaadii jumcada ku jira waxay tukanayaan uun duhurunbay dhamaystiraya markaa hubsashadii waxaa soo gelaya dee iyagiioo maqlay adaankii adaankii markaa maqlaan dee adaanka soo kuma tukanno salaadaha kaleba booskii yaqiinta waa daniga uu sheegayo kale maalan booskii yaqiintu ku jiraayo waa wax dee yaqiinta leh oo kole haddaad muadinkaasi nin iqoo lagu kalsoonaa uu yahay allahu akbar allahu akbarna uu yiho waqtigii salaaddii casar uu adimay waqtigii waa soo galay duhurun baa dhamaystiray la odhan maayo markaa ma ragcad bay jumcaha ka tukadeen jumcaasuutii ragcad lagu gaari jiray iyagoo labadiiba tukado atiyaadkii dambe ku jira xataa haddii la adimo saas walow shaku hadday haddaba shakiyaan fii khuruuji waqtiha in waqtigii baxay unbay ka shakiyeen laakiin ma hayaan yaqiinna ma hayaan calaamad la raaco oo u sheegaysa in waqtigii la baxayna ma hayaan shaki unbaa jira wa hum fiiha salaadii jumcahanay ku jiraan in waqtigii baxay wadaadka khudbadda aada u dheereeyey kadibna salaadii markii la galay shaki baa yimid atamuuha jumucatan jumco ahaanun bay u dhammaystiri cala saxiix sida inuu waktigii baaqi yahay baa asal mar haddii shakiuna uu jiro ee aan calaamad lahaynin dee la raaco oo sharcigu wax ku xidhay oo tusinaysa inuu waktigii baxay maaragtay inuu waktigii baxay oo casarkii soo galay sheegaysa aan lahaynin alaslu baqaau lwaqti baa laleeyahayo waktigii inuu baaqi yahay unbaa asala waa la dhammaystiraya salaada jumcada wa faraa'iduhaa faraa'ideedu wa wax kala idin qoran wafaraa'iduhaa faraa'ideedu waa minhum culamada waxaa ka mida ah man cabara canha ku ku magacaabay bishuruui shuruud ku magacaabae alaaatu saddex wey markaa shuruudaasaa la qaatayo de arkaantu ila waa salaadii jumcadu salaadihii kalunbay la arkaan tahay o arkaantii salaadaha kalaba lahayd unbay leedahay takbiiratulixraam iyo faatix iyo rukuuc iyo sujuude waa shuruuda kuwan axaduhaa wathaanihaa kii koobaad iyo kii labaad khubataani waa laba khudbadood oo yaquumu lkhaiibu fiihimaa khaiibku uu markaa sarajoog ku khudbadaynayo wayajlisu baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo oo labada khudbadood waxaa lagu kala saarayaa fadhi qaala almutawali abu saciid almutawali baa wuxuu yidhi biqadri اطuma'niinati bayna sajdatayn inta la fadhiisanayaa ee fadhigaasi qadarkiisa ihi waa qadarka طuma'niinada xasiloonidu ay ku xasili jirtay markii labada sujuudood dhexdooda la fadhiisanayey umaniinadii lala imanayay intay leekayd oo kale qaarkoodna waxay ku qiyaasaan suurat likhlaas qul huwa allah inta la dhammayn karo ayay markaa ku qiyaasaan almutawali waxaa la yihahdaa abu saciid cabdiraxmaan ibni ma'muun almutawali culamadii khuraasaaniyiinta la odhan jiray shaaficiyada ayuu ka mid ahaa qarnigii shanaad afar boqol iyo sideed iyo toddobaatan buu dhintay aad bay culammadu oo qaybo kamida iminka la taxqiijiyey laakiin si dhammaystiran looma daabicin kitaabku markiisa horeba ma dhammaystirna oo sheekhu dhex bartanku kaga dhintay isagoo qaybaha dambe maraya ayuu sheekhu ka dhintay waanu yaallaa hadda isagoo markaa gacan ku qoran iyo isagoo markaa qaybo kamida combyutar lagu qoro la xaqiijiyo jaamacadaha lagu xaqiijiyeyba waa la helaya marka saasuu ku qiyaasay buuli walow cajaza hadduu ka itaal gabo cani ilqiyaami sarajooggii haduu kari waayo khaiibkii wa khaaba uu khubadeeyo qaacidan isagoo fadhiya aw mudajican ama isagoo jiifaba hadduu fadhigii kari waayo saxa wa iska asixi wajaaza liqtidaau bihi in salaadii lagu xidhaana way markaa banaan tahay walow maca aljahli bixaalihi haddii la doono yaan laga warqabinba xaaladiisa war ninkani muxuu talow la fadhiyaa ninkan fadhiga ku tukanaya ma cudurdaar buu leeyahay mise wuu iskaga tukanayaa adigoo aan ogsoonayn cudurdaarkiisa haddaad aragto qofkiioo fadhi ku tukanaya waad iskaga xilan oo lagu diidi maayo oo dee asalkaad iska raaca daahirkaad iska raacaysaa qofkan muslimkaa ah, ee musalliga ee tukanaya kol hadduu fadhi ku tukaday inuu kari waayey ayuunbaad xaaladiisa ka soo qaadaysa waxaysu khaaba qaacida hadduu haddaba fadhi ku khudbadeeyo fasala bayna alkhudbatayni bisaktati labadii khudbood wuxuu ku kala saari aamus laa bidijaain jiibsan maayo labada khudbadood dhexdeeda hadday nidhi kii taagna fadhi buu ku kala saaraya labadii khudbadood kii fadhiga ku khudbadeeyeyna hayar jiibsado lo odhan maayo markuu khudbadii hore dhameeye waxoogaa buu aamusay wa arkaanu lkhubatayni khamsatun labada khudbadood arkaantoodu waa shan wey xamd tacaala ilaahay mahadintiisa uma salaatu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh waalaali wasalam salliga nebiga wa lafduhumaa ereyadoodaasi mutacayinun mid cayloobaya weeyaanun la bedeli karin xamdi baa la doonaya alxamdu lilah ama axmed ullah ama ficil ka dhig ama ismi ka dhig oo ama maadi ka dhig ama mudaaric ya xamidtu llaha ood insha ugala jeedo yani ilaahay ama axmed اllaha alxamdu lilaahi soo ad arki maysid xamdiga iyo allahdaas waa la doonaya asalaatu wa saas oo kale sala ama usalli calaa nabiyina muxamedin ama asalaatu calaa nabiyina muxamedin maadi iyo mudaaric iyo ismikaa doonto ka dhigo salaadna sideedaasaa loo doonaya iyo nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam markaa labadaa lama wax kale laguma bedeli karo uma alwasiyatu bitaqwa kadibna rukniga saddexaad wuxuu noqonayaa in dadkii alla kacabsi loo dardaarmo walaa yatacayanu lafduhaa iyada lafdigeedu ma caynoobo cala saxiix sida saxiixa oo odhan maysid lagu odhan maayo waxaa qasaba uusiikum bitaqwa allaahi ina aa inaad tiraabaa qasaba lagu odhan maayo itaqu llaha baad odhan kartaa aiicu llaha baad odhan kartaa laa tacsu rabbakum baad odhan kartaa eray kasta oo sheegaya in ilaahay subxaana wa amarkiisa la qaato ayaa wuxuu gelayaa booska dardaaranka taqwada dadka loo dardaarmay wa qiraa'atu aayatin fii ixdaahumaa in aayad qur-aana la akhriyo labada khudbadood mid ahaan ayaa iyaduna rukniya waadducaau lilmuminiina waalmu'minaati fi lkhubati athaaniya iyo in muslimiinta iyo muslimaadka dumarki rag iyo dumarba loo duceeyo khudbadda labaad shantaa weyn saddexda hore labada khudboodba waa laga doonaya xamdullaahi wasalaatu cala anabiy walwasiya bitaqwa saddexdaasi labada khudbadoodba waa laga rabaa aayaddana labada khudbadood midun ka dhig tay doontaba ha noqote ducaduna waa khudbadda dambe wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yusmica alkhaiibu khaiibku inuu maqashiyo arkaana khudbada arkaanteeda shanta ah arbaciina afartan tancaqidu bihim aljumca dadkii jumcada la tirsan jiray ay ku gumtami jirtay ah afartan waa inay maqlayaanoo mid dhagooli hadduu ku jiro lama tirinayo salaadii waa loo tirin karaa laakiin khudbadii loo tirin maayo mar hadduu dhagoolo yahay dee ma khudbadii wayushtarau waxaa la shardiyaa almuwaalaatu markaa inuu maqashiinayo yani waa in codkiisu uu gaari karayo iyaguna ay markaa maqli karayaan hadday doonaan dhegaysaninbe wayushtarau waxaa la shariyaa almuwaalaatu in xidhiir ay ahaadaan bayna kalimaati اkhubati ereyada khubadu oo khubadii waa inaan wax kale lasoo dhexgelin ama aamus aan lasoo dhexgelinin kalimaadkii markaa khubadii oo arkaanteedii maaragtay ah waa inay markaa saas yihiin wa bayna alkhubatayni labada khubadood laftoodana waa inaan faasil dheer waqti badan loo dhaxaysiin markii khudbadii hore dhamaatay waa inaan muddo la mashquulsanayn fadhiga u dhaxeeya ama fasliga u dhaxeeya waa inuu mid kooban yahay falow faraqa bayna kalimaatihi hadduu kelmadihii khudbadda kala geeyo walow bicuudin cudurdaarba hadduu doono hal ahaado dee waxbaaba maalan cadowbaaba soo galo waa la kala yaacay markaasaa haddana laysku soo noqday khudbaddii dib baa loogu soo celi wayushtarau fiiha waxaa loo shardiyaa satru lcawrati cawrada in la asturo khudbada dhexdeed khaiibku cawradiisu waa inay asturan tahay wa ahaarat lxadai wاlkhabai inuu ka daahir yahay xadakii iyo nijaastiiba fii hawbin maradiisu ay nijaastii daahir ka tahay wabedelin jirhkiisuna ka yahay wamakaanin halka uu markaa dee taagan yahayna saasoo kale ay tahay ama uu fadhiya shardigii koobaad iyo kii labadoo labada khudbadood shardiga saddexaadna an tusallaa waa in markaa la tukado bidami awalihi yani tusallaa mabni lmajhuur ka dhig buu an tusallaa waa in la tukado rakcatayni mise rakcataani rakcatayni baan odhanaynaayo an tusallaa aljumucatu naaibu faacilkii jumco soo qadar waa in salaadii jumcaha la tukado ragcatayni xaal ay tahay laba ragcadood fii jamaacatin oo jamc lagu tukanayo tancaqidu bihim ljumucatu jamacaasina waa inuu yahay jamcii salaadan jumcadu ay ku guntami jirta afartanka rag ee shuruuda lahaa wayushtarau waxaa la shariyaa wuquucu hadihi salaati salaadan inay dhacdo bacda alkhudbatayni labada khudbadood dabadood bikhilaafi salaati alciidi salaada ciidda iyo iyo salaada istisqaaga xaalay arinkaa kaga duwan tahay fainahaa salaadan ciidu istisqaagiina waa la mide qabla alkhubatayn labada khudbadood iyaga ka horbaa salaada la tukadaa salaadaa horeysa kolka salaadii la tukado ayaa maaragtay khudbadiina labadii khudbadoodna la khudbadeeyaa ciidda istisqaaguna waa la mid laakiin istisqaaga haddii khudbadaha lasoo horeysiiyo way gudaysaa way asaxaysaa khudbadaa lasoo horeysiiyey maxaa yeelay nebigaa laga soo wariyey wahay-aatuhaa qaabka sunayaasheedu sunayaasha jumcadu wa sabaqa macna hay-ati macnihii hay-adu hore inoo soo mareen arbacu khisaalin afar arimood wey hay-a yani wixii sunna un baa loogala jeedaa aan maaragtay qofka waajib ku ahayn sujuudu sahwiye waxaana aan keenayn axaduhaa midka koobaad alguslu waa maydhi liman yuriidu min dakarin aw unhaar rag iyo dumarkuu doono ha noqdo xuran aw cabdin adoon iyo xor ku doono noqdo muqiimin aw musaafirin qof nagi iyo qof markaa musaafiro socoto ah ku doono ha noqdo wa waqtu gusliha min alfajri athaani maydhiga jumcadu waktiga wuxuu ka soo bilaabmayaa marka waa beriga fajrigii dambe saadiqa ahaa markuu beriyo oo subax ay soo gasho markaa hadduu qofku maydho salaadii jumcada wuu u maydhay wataqriibuhu min dahaabihi afdalu se inuu qofku u dhaweeyo maydhiga tegitaanka uu jimcada tegayabaa wanaagsanoo markuu sii tegayu baxayo inuu sii maydhaa wanaagsan fain cajaza can gusliha hadduu maydhigii kari waayo tayamama tayamum buu la imani biniyati lgusli lahaa isagoo markaa u tayamumaya markaa salaadii jumcada maydhigeedii markaa mid bedelka ah xaaluya waay waani ka labaad tandiifu ljasad jirkii oo la nadiifiyo wey biisaalati riixi lkariihi urtii markaa la karaahiyeysanayay in la suuliyo minhu min aljasad jasadkii in laga suuliyo ka sunaanin sida markaa urtii dhididka ee kilkilaanta kilkisha iyo meelahaasi laga yaabo inay ka imanaysay ayaa sunaan la yidhahda af carabiga markaa urtaa dhididka iska tiro iska fayatacaaطaa wuxuu qaadanayaa u isticmaalayaa maa yusiiluhu wax markaa ka tira min martakin wanaxwihi oo martak iyo wixii lamid a ah. martaku markaa waxay waagi hore isticmaali jireenoo ay markaa urta ku jari jireen wahaaliu ka saddexaad lubsu hiyaabi اlbiidi dharkii caddaa in la xidho fainaha afdal hiyaabi dharka ta ugu wanaagsan weeyaane dharka waraabicu ka afraad akhdu dufuri inuu ciddada iska gooyo iska qaado in aala hadday soo baxeen ay markaa dee dheeraadeen wy washacri kadalika sidaasoo kale timihiina inuu markaa iska jaro timihii caanada iyo kuwii iyo wixii lamidka ah fayantifu ibtahu waa kan wuxuu markaa iska iska markaa googoyni ibtigiisi yani shacra ibtihi timihii kilaankisha wayaqusu shaaribahu shaarubihiina wuu iska gaabini wayaxliqu caanatahu timihii bisqintana iyadana wuu iska xiiri waiibu waxaa kale oo la sunneeyaa oo isaguna halkan soo gelaya oo qoladan afraad un sheekhu uu ku tiriyey cadarkii inuu qofku cadar marso biaxsani maa wajada minhu xaaluu markaa kaasi ku xasilayo qofku isticmaalayo waxa ugu wanaagsana uu helo cadarka ugu wanaagsan uu helo wayustaxabu linsaatu waxaa sunno ah inuu qofku uu u dheg raariciyo khaiibka wa huwa insaatku asukuutu waa aamus maca alisqaai dhegaysino ku jiro marka insaat haddii lagu idhaahdo sukuut keliya maaha aamus maaha ansit haddii lagu yidhaahdo waa aamus oo dhegayso marka laba macna laba waxa ku jira laba arimood baa ku wada jira marka Soomaaliga dee inay u dhigmayo oo labadii ee eh, ay markaa ku wada jiraan anigu ma garanayo waa aamus soo dhageyso ansit laakiin uskut waa aamus usmut waa aamus istamic waa dhageyso asqi waa dhagta waxa weeye qofka u soo jeedi dhagahaaga oo dhageyso uu weeye iyaduna ansitna labadii baa markaa ku wada jira fii waqti اkhubati waqtiga khudbaddu ay socoto inuu qofku aamuso oo uu khudbadda dhegaysto ayaa sunno ah wayustanaa min alinsaati waliba dee horena waynu sheegnaan maraynaya culamadu waxay u badan yihiin waajib yahay aamusku marka khudbaddu ay socoto inaad aamustaa inay waajib tahay bay culamada islaamku u badan yihiin waana qowlkii hore ee shaafici wayustanaa min alinsaat insaadka waxaa laga soo reebayaa umuurun arimo madkuuratun lagu sheegay fi lmutawalaati kutubta dhaadheer minhaa waxaa ka mid ah indaaru acmaa qof indhala inaad uga digayso an yaqaca fii biir inuu ceel ku dhacayo qof indhala oo maarata ama dab ku dhacaya ama ceel ku dhacaya ama ilmo yaroo markaa inaad markaa meeshaas waayo ujuub baa imanaya wax waajibaa imanaya naftaasaad badbaadinaysa waman daba ilayhi caqrabun maalan iyo inaad u digto waindaaru man daba ilayh inaad u digto qofkii uu markaa usoo kusoo markaa socdo aggiisa usoo socdo caqrabun hangara leh ama aleelaale ama dibqallooc saddexda magacba wuu leeyahay maalan tusaale ahaan bahalkaasoo kale qofku dee kusoo socdo de waa halis isaga laftiisu ama mas iyo wixii lamidka ahaa dee inaad u digto ayaa iyaduna imanayso waxyaalahaasa ka mida waxyaalaha aada u hadli karto jumcadu waman dakhala almasjida kii masjidka soo gala walimaamu yakhtubu iyadoo la khudbadaynayo imaamkii khudbadaynayo sallaa rakcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo khafiifa ah ayuu tukan uma yejlisu kadibna wuu fadhiisan watacbiiru lmusanifi cabiraadda uu musanifku ka ama weedha isticmaalay ee bidakhala dakhala ah dakhalada isticmaalay markuu soo galo markuu ayuu yidhi sheekhu inuu sidaa cabiraa yufimu waxaa ina dareensiin oo ina fahansiin ana alxaadira qofkii joogay laa yunshiu salaata ragcatayn oo laba ragcadood iska bilaabanayn khudbadii oo socota inaanad laba ragcadood iska gelaynin adigoo marka horeba masjidka fadhiyey taa iyada waynu garanay buu yii maxaa yeele laga hadlaya keliya waman dakhala buu qofkii masaajidka soo galay yaa labada ragcadood tukanaya laakiin kii masaajidka fadhiyey mar haddii khudbadii ay bilaabantay bal marba haddii uu ku fadhiisto mimbarka khaiibkii isagu sunaysan maayo sawaan waxaa isku mida salla asalla tukaya sunnata aljumca sunnihii jumcada mid tukaday ahaaya am ama yaanu tukanin kol haddii khatiibkii mimbarka soo fuulay salaadi way ku daysay walaa yadharu marka walaa yadharu kama sacada buu yidhi min hada almafhuum waxaa la fahmayo ana ficlahumaa in tukashada labada ragcadood la tukadaa oo qofkaa iska fadhiyey uu tukadaa xaraamun inay xaaraan tahay aw makruuhun iyo inay makruuh tahay lagama fahmayo labada kay tahay laakiin inaan loo baahnayn unbaa la fahmay ma xaaraanba mise waa makruuh halkaa lagama fahmin buu yidhi laakin اnawawiya hase haatee imaam nawowi fii sharxi muhadabi sharaxa muhadabka oo majmuucaynu hore u marnay saraxa bilxurmati wuxuu qeexayuu sheegay inay xaaraan tahay wanaqala alijmaaca calayha weliba wuxuu ku soo raray in arintaasi arin ijmaaca ay tahay culamada islaamku ay u dhan yihiin inay xaaraan tahay kol haddii khatiibkii mimbarka fuulay khudbadii la bilaabay ama la bilaabayba inay xaaraan tahay inaad salaad u kacdood salaad markaa waqtigaasi salaad baan unkayaa tiraahdaa inay xaaraan tahay in culammadu ay isku raacsan yihiin ayuu wuxuu ka soo guuriyey can imaamka abulxasan cali ibni xabiib almaawardi raximah اllahu tacaala oo aimadii waaweyneyd ee shaaficiyada ka mid ah ya wanaqala ijmaaca weyn nawi baa soo guuriyey maa kitaabkiisa waa maaragtay waa laga soo wada guuriyey waxaa markaa imaam almaawardi abulxasan cali ibn xabiib almaawardi saaxib alxaawi waa aimadii waaweyneyd ee shaaficiyada min ahli lbasra reer basraad buu ahaa afar boqol iyo kontonkii hijrada ayuu dhintay kitaabkiisuna waa mabuuc alxaawi baa la yidhaahdaa kitaab weyn weeyi oo mujaladaad fara badan ku daabaca markaa wuxuu leeyahay culamada islaamku waxay isku wada raacsan yihiin qof waktigaa salaad intuu isaga kaco salaad tukanaya khudbadii socota inaanay banaanayn arintaasi u samaynayo faslun wasalaatu lciidayni ay اfir واaضxى sunaة makada halkana salaadii ciidda ayaa laga gelaya wuxu i wasalaaة اciidayn labadii ciidood salaadeedii ay اfir واaضا ciidulfiridii iyo ciidulaضxada salaadoodii sunaة muakadaة waa suno la adkeeyey watushracu waa la sharciyayaa jamaacatan xaal ay tahay mid jamc lagu tukanayo walimunfaridin baa loo sharciyayaa kii keligii tukanayay wamusaafirin baa loo sharciyayaa kii safar ku jiray socotada ahaa hadduu doono meel banaana keligii cidla socday wa xurinkii xorta ahaa wa cabdin addoonkii wa khunsa labeebkii wa mra'atin qofkii dumar ahayd laa jamiilatin gabadhii qurxoonayd maya walaa daati hayatin iyo tii qaabka lahayd lagu fitnoobay kuwaas iyagu maya yani kuwaas looma sharciyeeye baad halkan ka fahmi laakiin maaha in salaaddii loo diidaye inay yimaadaan garoonkii ayaa laleeyahay iyaga looma suneeyo guriga iskaga tukanaya iyagu guryahooda gabadhii qurxoonayd ama gabadhii markaa joogga lahayd ee laga yaabo in raggu ay ku fitnoobaan maaratay khaasatan ah, ah, dumarkii markaa shabaabka ahaa dhallinyarta ahaa kuwaas inay guryahooda iskaga tukadaan ayaa iyaga loo sumaynaya la odhan maayo taga garoonka taga la odhan maayo ama alcajuuz qofkii dumar ahayd iyadu da'da joogtay ee qofka weyn ahayd fataxduru lciida iyadu salaadii ciidda way imanaysaa fii iyaabi baytiha kolkay soo baxaysana dharkii gurigeeda markay shaqaysanaysa ay iska xidhanaysay iyay ku soo bixiyo dee ay soo xidhatay bilaa iibin iyadoon iscadrinin marka dee looma ogola sharcigu in dumarku iyagoo mutabarijaada oo intayse soo qurxiyeenoo cadaro soo marsadeen ay markaa ka soo baxaan guryada ragga soo dhinac maraan looma ogolo shareecadu uma ogolo waliyakhrujna tafilaatin ayaa axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku jirtay tafilada tafilku waxa weeye waa qofka urtii dhididka iyo wax laga dareemayo marka iyagoo tafilaat ah oo dee shaqadii ay shaqaynayeen iyo aan markaa waxa weeye dhididkii ay dhideen wixii aan iska goyninba oo aan waxba soo cadrisanin iska soo baxaan baa lali laakiin ta imika dhibaatadayna haysata meel baa tegeysaa ama meel madcam meel wax laga cunayo dumar wax walba intay soo marsadeen dhar khafiifana soo qaateen koox koox u socda laga yaabo qaar ba in haddana koox haddana dhalinyaro ragana ay la socdaan ayaa markaa eh, meel walba soo gelay arrintaasi markaa runtii eh, waa arin foolxumadeeda leh waxaad soonanaysaa mararka qaarkood malaha in de waxa weeyaan guryihii xumxumaayee naagaha xumxumay samaysanayeenna laynoo sameeyo uunbaa inoo hadhayn mararka qaarkood markaad aragto waxaa socdo iyo dhalinyartii say isu dhex socdaan qaar baad ugu soo gelaysaa meelaha laga cunteeyo iyagiyo inan iyo inan iyo inan iyo inan saa isu dhex fadhiyo oo qaawanida iyo waxa meeshaa ka socda iyo qosolka iyo xataa sawaxanka mararka qaarkood aada fajacaysa marka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo dumarkaasina dee guryihi ka soo baxaya waalid baana soo maaratay waxa weeye ka mas-uula waalidkoodi gurigoodii intay kusoo labistaan bay sidaa kusoo baxayaan marka dadkaasi ma dareenkiibaa ka dhintay ma dadnimadoodiibaa si kala noqotay ma islaamnimadiibaa ka suushay la garan maayo runtii cibaadadiibaa sidan la leeyay wa waqtu salaati alciid salaada ciidda waktigeedu maa bayna uluuci الshamsi wa zawaaliha waa inta u dhaxaysa cadeed soo baxa iyo inta ay markaa zuulayso waktigii duurku soo gelay haddii qoraxduba soo baxdo in waran leeg bayaanay kor u kicine waktigii salaadda ciiddu uu soo galo waa la tukan karaa kol haddii cadeedu ay soo baxdo waxaase fiican in la yar sugo ilaa intaay in waran leeg yani sida isha u muuqanaysa ay markaa kor u kacayso wahiy ay salaatulciidi salaada ciidu rakcataani waa laba ragcadood oo yuxrimu bihimaa uu qofku markaa takbiiratulixraamkii la imanayo yani xidhanayo biniyati ciidi ilfiri isagoo niyoonaya salaadii ciidulfirida inuu tukanayo aw iladxaa salaadii ciidulaxada inuu tukanayo saasuu niyoon markaasuu saa ku xidhan wayatii wuxuu qofku la iman markuu salaadii xidho biducaai iftitaax ducaadii iftitaax wajahtu wajhi ladii fatara samaawaati ila akhiri iyo kuwii lamidka ahaa ayuu mid ahaan akhri kolkuu intaa yidhaahdo wayukabiru fi rakcati اuulaa markuu ducaaistiftaxa la yimaada kadib ayuu wuxuu takbiiran ragcadda koobaad sabcan toddoba goor siwaa takbiirat اlixraam oo aanay tirada ugu jirin takbiiratiraamki takbiiratiraamki markuu la yimaado maxaa ku xigaya ducaaiftitaax baa ku xigaya qaar badan waa lg allahu akbar allahu akbar allahu akbar kolkuu ogaa bu xooga aamusnaanay kolkuu takbiiradaha dhameeyo maya ducaa iftitaaxu muxuu ku xigaa takbiirat lixraam halkaasuu ku xiga halkaas haddii uu maarata halkaas hadday dhaafto ducaa iftitaax meeshiisii waa uu seegayo ma jirayo imaamkiioo atixiyaadkii u dambeeyey fadhiya haddaad timaado ood allaahu akbar tiraahdo waad fadhiisanaysaa kolkaad fadhiisato hadduu assalaamu calaykum yidhaahdo markaad kacdo ducaa iftitaax la iman maysi waayo booskiisii waa la soo dhaafay takbiiratulixraamka wixii ku xigay buu ahaa wax kalena maanta ku xigay markaa isagii ma jirin wayukabiru fi rakcati luulaa ragcadda hore markaa wuxuu daatana takbiiran sabcan toddoba si waa takbiiratiraxraam takbiirtii xidhashadu aanay ku jirin uma yatacawadu markuu toddobada takbiirood ka baxo ayuu haddana isticaadadii la iman acuudu billahi min ashayطaani rajiimti uma yaqra'u lfaatixata markaasuu faatixadii oo bismi illahi raxmaan raxiim ku bilaabmaysa uu akhrii uma yaqra'u bacdaha suurata qaaf kadibna wuxuu akhriyay suuraddii qaaf jahran oo kor u qaaday wayukabiru wuxuu takbiiran fi ragcati ahaaniyati ragcadda labaadna khamsan shan goor siwa takbiirati alqiyaami oo aanay ku jirin takbiirtii soo kiciddu ragcadda labaad markaad u soo kacayso waa adiga takbiiranaya kolkaad soo istaagtana shan kale uma ytacaawadu kadib markaa isticaadada acuud bilahi min ashayطan اrajiim tila imam uma yaqra'u اfaatixata faatixadii buu aqriyi wa suurata iqtarabati jahran suuraddii iqtarabat iqtarabat ayada suurat اlqamarna iyadana wuu akriyi iyadii faatixadaba jahran buu akriyi marka iqtarabat maanta waa magac magacii suuradda weeyi marka hamsadu hamsatu qaci ayaa dee loo bedelaya mar hadday magac tahay hamsadii waa in hamsatu qaci laga dhigo ta'dana ta'dii gaabnayd waa in laga dhiga iyadana wayakhtubu wuu khudbadaynayaa nadban si markaa nadbiyo xaalay markaa sunno tahay arintaasi khudbadaasi khudbad sunnoah ayuu khudbadaynayaa bacdahumaa labadii ragcadood kadib ay ragcatayni khubatayni laba khudbadood waa laba khudbadood khudbad keliya maaha sida markaa waddankeenani marar fara badan la sameeyo laba khudbadood wey cidina waa khudbad keliya may odhan yukabiru wuxuu u takbiiranayaa fi ibtidaai اlulaa khudbadda koobaad bilowgeeda tiscan sagaal jeer buu allahu akbar allahu akbar allahu akbar odhanaya wilaaan oo weliba xidhiidh ah wayukabiru wuxuu takbiiran fi ibtidaai اthaaniyati talabaad bilowgeedana sabcan toddoba goor oo iyaduna wilaaan xidhiidh ah walow fasala baynahumaa hadduu baynahaadhe maxaa idiin qoran baynahuma bayjuurigana baynahuma marka labada daaifo umaynu ka dhigi yani sagaalkiiyo toddobada sagaalkiina mid buu ka soo qaaday toddobadiina mid buu ka soo qaaday labada markaa labay markaa noqdeen labada mid walba wuxuu maaragta ku kala faslini bitaxmiidin wa tahliilin alxamdu lilah iyo laa ilaaha ila allah wa hanaain iyo ilaahayo uu ammaano hadduu sidaa sameeyo kaana xasanan markaa sagaalkii dhexdooda hadduu takbiir hadduu taxmiid iyo alxamdulilah iyo laa ilaha illa iyo u dhexgeliyo toddobadii dhexdoodana saasoo kale uu sameeyo wey dee maaha meesha laba maaha sagaalka iyo toddobada dhexdooda maaha sagaalki toddobada de khudbadii o ba udhexaysa lahayd kolkuu sagaalkii takbiiro la yimaado khudbadiibuu la imanaya ee waxaa loo jeedaa sagaalkan takbiiradood inuu markaa dikri ilaahay u dhexgeliyo way fiican tahay oo markii salaada takbiiradeeda la iimanayayba allahu akbar marka tiri addu'a oo iftitaax ya akhriday allahu akbar waadiga tii koobaad hadaan oranay todobadii baad oranaysa todobada dhexdooda waxaad iyaga laftooda dikri baad dhex gelin kartaa saasa fiican subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar tii hadana labaad subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar saasu markaa uu sameeyay ya saasuu bayjurigu yihi tawshiixaa yihi bayjurigu muxuu yihi isago halkaa walow fasalada inuu xaggaa hore geeyahayd buu yihi taasina yani hadduu ujeedo eh, taxmiidadan iyo tahliishani inay takbiiradaha salaada dhexdooda ay yihiin baa fiicnayd hadduu ujeedo dhib ma laha laakiin hadduu leeyahay tan dambe lama takbiiranayo lama marka taxmiid lalama imanayo nadar baa ku sugan لأن hذا إنما هو في تكبير الصلاة كما mر لا في تكبير الخطبة marka isagu wuxuu leeyahay تaxmiidan iyo تhliishan iyo ثanaagani waxay ahaanayaan salaada takbiiradihii ku jiray waa teen imika ku tusaalaynayn markuu salaadii u takbiirtay aw ducaa iftitaaxi uu la yimid allahu akbar bu haddana toddobadii u bilaabaya marka wuxuu udhexaysiinaya albaaqiyaat saalixaat subxana allah walaa ilaha illa wallahu akbar ti marka halkaasunbay fiican tahay buu leeyahay halkan dambe ma fiicna laakiin wax markaa loo kala qaado ma muuqdaane waa isku jazaak khayra way istagayaan uunoo dee waa dikri ilaahay haddii halkaaba lagu kala saaraya halkana in lagu kala saaro basi ma yeelanayso watakbiiru calaa qismayni takbiirtu haddaba waa laba qaybood mursalun marka takbiirtu imika galay waa takbiir kale markaa hore takbiir salaada dhexdeeda ahayd iyo takbiir khudbadda dhexdooda ahayd baynu ka warramaynay soo ma wuxuu iminka inoo sheegaya takbiirtii ciidda ee aan tii salaada ciidda ahayn iyo tii khudbadda toona aan ahayn watakbiiru takbiirti maalinta ciida la qaadayay calaa qismayni waa laba qaybood waayahay mursalu alawalu mursalu takbiirun mursalun ka koobaad waa takbiir mursalahoo sii daysan mulaqna waa la yidhaahdaa wa huwa maa laa yakuunu caqiba salaatin waa waxa aan ku qeydnayn oon ku xidhnayn salaad dabadeed ee wakti walba loo la takbiiran karo wa muqayadun iyo mid dabran oo xidhan oo halkuu ku xidhan yahay wa huwa maa yakuunu waa waxa ku xidhan isagu takbiirta ku xihan wabada almusanifu musanifku wuxuu ku bilaabay bil awali ka hore oo faqaala wuxuu yidhi wayukabiru wuu takbiira nadban isagoo takbiirkaasi nadbi ah kullun cid kasta oo min dakarin wa unhaa iyo dhidig ah waxaadirin wa musaafirin mid jooga iyo mid safar mid socoto ah fi lmanaasili guryaha iyo waruqi wadooyinka iyo wlmasaajidi masaajida iyo walaswaaqi suuqyadaba qofkii wuu ku takbiirani min guruubi shamsi haddii qoraxdu dhacdo min leylati lciidi habeenka ciidda qoraxdeedu markay dhacdo ay ciidilfiri ciidulfiridii weeyaan ciiddaasi waayahay ciidulfiridii marka habeenkeedii qoraxdu ay dhacdo qofkii wuxuu ku takbiiran iyadoo takbiirtaasi sunno tahay guryihii iyo wadooyinkii iyo suuqyadii iyo masaajidii iyo meel walba ay ciidilfiri buu yidhi ciiduladxadiina waa la mid wuxuu ciidulfiri keliya u yidhaahdaa meesha ma taal waa isku mid labadu ciidulfiri iyo ciiduladxaba haddii habeenkeedii soo galay takbiirkii markaa mulaqa ahaa ee mursalka ahaa ee aan salaada ku qayday ku xidhnayni wuu kuu furan yahay adigoo wadada socda adigoo guriga jooga adigoo masaajidka jooga adigoo suuqa jooga inta allahu akbar allahu akbar allahu akbar taasaad haynaysa wayastamiru hada takbiir takbiirtani way soconaysaa ilaa an yadkula alimaamu fi salaa ilaa imaamku uu salaada gelayo ilaa imaamku uu salaada gelayo takbiirtaasi way soconaysaa markii imaamku allahu abar o salaadii ciidda u galo salaada shegti ciiddi markii qoraxa dhici baad ka soo bilowda markaad sii socoteen salaada ciidda kusii socoto waad wadaysa allahu akbar allahu akbar taasaad haynaysa markii deetana adaad soo imaamkii ka hor hadaad timaado takbiirtu way soconaysa imaamkii markuu salaadii galo allahu akbar yidhaahdo markaasay go-aysa ilaa an yadkula imaamu fi salaati lilciid walaa yusanu lama sunneeyo atakbiiru takbiir leylata ciidi اlfiri habeenka ciidulfirida caqiba salawaati salaadaha dabadood la takbiirto lama sunneeyo habeenka ciidda imse salaadood baa ku jira waa maqribkii iyo cishaaigii iyo subxii intaasunbaa salaaddii ciidda ka horeysa markaa saddexdaa marka la tukado takbiir miyaa la qaadayaa lama sunneeyo buu yidhi madhabku waxa weeye salaada ciidulfirida salaada ciidulfitrida inaanay lahayn takbiir muqayadahoo salaadaha dabadood la takbiiranayo waa inaanay lahayn laakin anawowiy hase haatee imaamu nawowi fi ladkaari kitaabkiisa adkaarta waa kitaab uu ka qoray qofka muslimka adkaarta oo akhrisanaya aadaabta laga doonayo kitaabuu ka qoray weeyaan mujalad fiicana ah oo kole in la diraaseeya ay fiican tahay kitaabka ikhtaara wuxuu ku doortay anahu sunatu inuu sunno yahay oo sida ciidulaadxadoo kale iyadana markii maqhribka la tukado la takbiiran markii cishaaga la tukadaan la takbiiran markii salada subax la tukadaan la takbiiran waana sida inaga dhulkeenan dee hadda lagaga dhaqmo weeyaan inaga sida dhulkeenan lagaga dhaqma waa taa imaamu nawowi adkaarta uu ku sheegay shuraaxda minhaajka qaarkoodna way doorteen uma sharaca fi takbiiri lmuqayad kadibna wuxuu dhex oo ka warramay sheekhu wuxuu u gudbay buu leeyahay fi takbiiri lmuqayid takbiirtii muqayadkahayd buu u gudbayo faqaala wuxuu yidhi wayukabiru fi ladxaa ciiduladxada iyada wuu takbiirani khalfa asalawaati almafruudaat salaadihii faralka ahaa dabadood buu takbiirani oo way la dheer tahay intaa ciiddani ciiddii kale way ka sinaayeen in habeenka o dhan la takbiiranayo ilaa imaamku uu salaada ka gelayo laakiin tani waxay la dheer tahay in salaadaha dabadood la takbiirto khalfa salawaati almafruudaat salaadihii faralkaa ah marka laga baxo in takbiir la qaado min muadaatin wa faa'itatin salaadaa faralkee la tukanayaa ama mid muaddo ahoo wakhtigeedii la tukaday ha noqoto ama mid faa'ito ahoo ku dhaaftayoo aad qalla ahaan u tukatay ha noqoto ama jamaca la tuko ama keligaa tuko ama masjidka ku tuko ama gurigaaga ku tuko salaadii farale aad tukato maalmaha uu inoo sheegi doono meeshaad doontaba ku tuko qaabkaad doontaba u tuko oo markaad ka baxdo inaad takbiirato ayaa la sunneeya faralkii oo keliyaba maahee wakadaa waxaa la mid ah khalfa raatibatin ay takbiiru takbiirtii la takbiiranayey khalfa raatibatin xataa salaadihii raatibada ahaa duurka sunnihii ka horreeyey markaad tukato iska takbiiro kolkaad salaaddii duhur tukatana takbiiro sunihii ka dambeeyey markaad tukatana takbiiro wa naafilatin mulaqati iyo xataa sunihii mulaqa ahaa ee aan magaca gaaraba lahayn salaaddii sunna caadiga iska tukanaysay iyadana markaad tukato inaad markaa takbiirato iyadana waa la suneey wa salaati janaazatin xataa hadday janaaze noqoto ataa salaad janaaze aad tukato salaad aad tukataba waxay doontaba ha noqotee inaad takbiirato ayaa la suneeya goorbuu takbiirtaasi markaa ka bilaabmaysa min subxi yowmi carafata laga bilaabo subaxa carafa maalinka sagaalaad ee dulxija salaada subax marka la tukado ay takbiirtaasi bilaabma goormay dhammaanaysaa ila alcasri ilaa casarka laga gaadhayo min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalmaha loo yaqaano ee saddexda ciidda ku xiga ah maalinkooda u dambeeya casarkiisa ay ku istaagaysa oo casarkaa marka la takbiirto waa maalinta saddexiyo tobnaade halkaas markaa ku dhamaanaysa wasiiqatu takbiir takbiirta siiqadeedii waxa وحوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قد قال الانسان معنى هذه lilahi alxamd ilahay baa mahadle allahu akbar ilahay baa weyn kabiiran xaalu yahay mid weyn walxamdu lilah ilahay mahadle kaiiran in fara badan xaalu yahay marka xamdigaasi mid badan wa subxaan allah ilahay baa xumaan ka fog bukratan wa asiilan gelin hore iyo gelin dambaba yacni waa wakti kastaba laa ilaha ila allahu waxdahu sadaqa wacdahu ilaahay ballankiisii waa dhabeeyey wanasara cabdahu addoonkiisii maxamed aha calayhi salaatu wasalaam waa u gargaaray wa acaza jundahu askartiisii ilaahay waa cizeeyey oo muslimiintiiya laakiin ereygaasi axaadiista kuma jirabaan axaadiistii ducooyinka badankooda adkaartan ay ku soo aroortay wa acaza jundahu kuma jiro wahazama alaxzaaba waxda haddii laakiin la yidhahdo waa basi ma laha wahazama alaxzaaba waxdahu axzaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam isu soo urursatay isa soo bahaysatayna ilaahay keligii baa jabiyey laa ilaha illa allah wallahu akbar faslun وصلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر كل منهما سنة مؤكدة فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى halkana salaadii dayaxmadoobaadka iyo cadeedmadoobaadka lagaga waramayaa wa salaatu lkusuufi lishamsi salaadii cadeedmadoobaadka iyo wa salaatu lkhusuufi lilqamari salaadii dayaxmadoobaadku kullu minhumaa labada mid kastaaba sunnatun sunno weey muakadatun la oo adag oo in laga taga aanay ahayd fain faatat haadihi salaatu salaadan hadday qofka seegto oo say ku seegaysaa waynoo iman doonaa waxay kugu seegaysaa lam tuqda qalla male salaadan cadeed madoobaadki dayax madoobaadku hadday ku seegto waxay kugu seegaysaana wuu noo iman doonaaye qallo ma laha ay lam yushrac qadaauha sharci ma aha in la qalleeya wayusalii qofkii wuu tukan likusuufi shamsi dayax madoobaadkii cadeed madoobaadkii wa khusuufi alqamari iyo dayax madoobaadkii ragcatayni laba ragcadood buu tukanaya yuxrimu isagoo ku xidhanaya markaa salaada isagoo xidhanaya biniyati salaati kusuufi isagoo niyeysan buu xidhanaya salaadii kusuufka dayaxmadoobaad ama cadeed madoobaad uma bacda اftitaaxi haddana markuu la yimaado ducadii istiftaaxi wajahtu wajiya aladii fatara asamaawaat iyo watacawudi acuudu bilahi min ashayطaani rajiimti markuu la yimaado ayuu yaqra'u اfaatixata faatixadii aqriyaya wayarkacu wuu rukuucaya uma yarfacu ra'sahu min arukuuci rukuucdu madaxa ka soo qaadaya سمع الله لمن حمده ورنيا ثم يعتدل قماتي بو استاغيا ثم يقرأ الفاتحة ثانيا مر لبعض أيها هذا فاتحة أقرأيا كتجي ما يدوك تقول صلاة ويبريسا اسكا إلالي قال بدن بلغي بيني إلا وانو أي قرآن كنا كسي بلابان مركو لبعض بك سو سو استاغو قيام كاسي سو شرع ونقضو وينو فاتحة أقرأيو مركو فاتحة أقرأيو أيها هذا قرآن كنا أقرأيو ثم يركع ثانيا مر لبعض بالركوعية أخف من الذي قبله كاسو كفضض yaamkan maarata oo ka fudud kii hore oo quraanka la akriya ayaa ka gaaban weyn uma yactadilu aaniyan mar labaad cafwan ah, waa rukuucdii uma yarkacu aaniyan mar labaad bu rukuuci akhafa min aladii qablahu rukuucdan oo rukuucdii hore ka fudud sidii quraankii qiyaamkii dambeba oo quraankii hore uga fududa uma yactadilu aaniya ictidaal labaad buu la iman oo marat samic allahu liman xamid bar labaad o dhan uma yasjudu sajdatayn labadii sujuudood la sujuudi jiray ayuu sujuudi biumaniinatin fi lkulli isagoo waxaasoo dhan ba ku xasilayo umaniinadii la imanaya bal dheeraynaya bade uma yusalii ragcatan aaniyatan markaasuu haddana ragcaddii labaad tukan biqiyaamayni laba qiyaam buu ku tukan waqiraa'atayni iyo laba qiraao warukuucayni laba rukuucood wactidaalayni iyo laba marka waxa ictidaal laba maaragtay katoosid rukuucda laga toosay ah وسujuudayni laba sujuudood wahada macnaa qowlihi waa taa hadaba macnaha hadalka uu abu shujaac leeyahay fii kuli ragcati minhumaa labadan ragcadood mid kastoo kamida waxaa ku jira qiyaamaani laba qiyaam oo yuiilu qiraa'ata fiihima uu markaa qiraa'ada dheeraynayo kamaa sayatii sida inoo iman doonta buu markaa way imanaysaabuu sheekhu islaam waad sheegi doontaabuu islaa laakiin meelaha waa ilaawey baa la yidhiyo wfii kuli racati minhumaa rukuucaani laba ragcadoodoo kami fii kuli ragcati minhumaa labada ragcadood mid kasta oo ka mid ahba rukuucaani laba rukuucood baa ku jira yuiilu tasbiixa fiihimaa uu markaa tasbiixda subxaana rabbi alcaiimta uu dheeraynayo duuna sujuudi sujuuda la'aanteed oo falaa yuawiluhu sujuuda ma dheeraynayo wahaadaa kan ah inaan sujuuda la dheeraynayni axadu wajhayni waa laba qowloo asxaabtii maaragtay eh, aimadii madhabka shaafici ay yidhaahdeen laba aragtiyo oo aimadii madhabka shaafici ay kala arkeen mid ahaan weeye sidaas laakiin nas saxiixa ka sixada badani waa ka kale oo annahu yuawiluhu waa inuu dheeraynayo naxwa arukuuci aladii qablahu sidii rukuucdii ka horreysayba loo dheereeyey in isagana markaa loo dheeraynayo wey wayakhubu imaam imaamkii wuu khubadayni bacdahumaa markii uu salaatulkusuufka tukado ay bacda salaati lkusuufi walkhusuufi salaatulkusuufki iyo salaatulkhusuufki cadeed madoobaadka dayax madoobaadka salaadoodii markii la tukado kadib wuxuu khudbadayni khudbatayni laba khudbadoodba mid walba khudbadayni ka khudbatay ljumucati oo labadii khudbadood jumcaha un la ah fil arkaani washuruud xagga arkaanta iyo xagga shuruudda wayxusu naas dadka wuxuu ku boorinayaa fi khudbatayn labada khudbadood dhexdooda cala atawbati min adunuubi in dunuubtii laga toobad keeno wa ala fi'l al-khayr in khayrkii wanaaga la falo min sadaqatin wa 'itqin wa nahwi dhalika khayrka la falayo oo sadaqad iyo xorayn iyo wixii markaa la mid ka ahaay ويسر بالقراءة قرآن كهوسب ودغي في كسوف الشمس ديحمدو ان عدد مدوباتك ويجهر كربو قاضي بالقراءة قرآن كواغريه في خسوف القمر ديحمدو باتك محيري وصلاة هبين صلاة هبينك أي قرآن ككر لو قاضي وتفوت waxay ku seegtaa qofka salaatu kusuufi shamsi cadeed madoobaadku salaadiisu waxay kugu dhaafaysaa bilinjilaa'i inuu faydmo lilmunkasifi wixii markaa madoobaaday oo cadeedii wixii madoobaaday oo cadeedii haddii ay faydanto ay caddaato adigoon weli adigu salaadii gelin ma gelaysid salaadaas way ku seegtay kor hadday ku dhaaftayna qalla ma laho horaa loo soo sheegay waa kow maxaa kaloo ay kugu dhaaftaa wa kaasifatan qoraxda oo dhacda iyadoo madoobay dhacdo kol hadday dhacday dee wakhtigeedii dhammaa wakhtigii cadaadu ay waxtar lahayd waa dhammaaday habeen baa soo galay kol hadduu habeen soo galay cadaadii waxba kaagama xidhne uma tukanaysid adigoon weli gelin ayay dhacday adigu ma gelaysid laakiin dadkii hore hore u sii galay way dhammaysanayaan sidoo kale hadday caddaatay iyagoo salaaddii ku jira way dhammaysanayaan iyagu kii aan gelini laakiin ma gelayo watafuutu waxay kugu seegtaa salaatu khusuufi اqamar tii dayaxmadoobaadku bilinjilaa'i inuu faydmo dayixiyu caddaado way kugu seegtaa waa ko adoon weli gelin wey wa uluuci shamsi cadeeddii oo soo baxdana iyadana way kugu seegtaa oo dayixiii oo madooba haggaa tahay hadday qoraxdii soo baxdo waxa weeyi ma jirayo markaa salaatulkusuuf baan gelayaa ma jirayso laa biuluuci اlfajri haddii waagu beriyo iyadoo dayixii madow yahay salaadii kusuufka dayaxmadookusuufka dayaxmadoobaadku kumay seegine waad geli kartaa wey walaa biuruubihi khaasifan haddii dayixii dhaco isagoo madow iyadana salaaddii weli kumay seegin kol hadduu isagoo madow dhacay waad geli kartaa hadda waxaanu soo niri qoraxdii iyadoo madow hadday dhacdo ma geli kartid farqi baa udhaxeeye baa la yidhi qoraxdii markay dhacdo maalintii baa dhammaatay cadeeduna intay wax taraysay maalin bay ahayd laakiin dayxu hadduu dhaco miyuu habeenkii dhammaad habeenkii muu dhammaad marka kol haddaanu habeenkii dhammaan dayaxa waxtarkiisuna habeenkiibuu ahaa waa la tukanayaayo salaadii waktigeedii weli waa joogaa falaa tafuutu salaatu salaadu kugu seegi mayso in dayxu isagoo madow uu dhaco mar hadday habeennimo tahay wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam